alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu bilaabaynaa saaka dersigii ugu horreeyey oo muqadimada ah ee kitaabkii riyaad asaalixiin ayaynu markaa bilaabaynaa qaala alimaamu nawowiy raximah llah bismi illaahi alraxmani alraxiim bismi illaahi allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo arraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ay u allifu ayaan kitaabka ku qorayaa ama usannifu aan ku qorayaa kitaabka alraxmaani iyo alraxiim laba tafsiir baa lagu fasiraa tafsiir waa in la yidhaahdo waa kii sida caamkaa u naxariisanaayey oo gaal iyo muslimba iyo khalqigoo dhanba u naxariisanaayey fi dunya alraxiimina la yidhaahdo waa kii sida gaarka ah muuminiinta ugu naxariisanaayey marka waxaa laga tilmaamaya lagu fasirayaa raxma caama iyo raxma khaasa in markaa labada isim ay kala tilmaamayaan saas waa sida mashhuurka caanka ah culammada badankooduna ay maraan weji labaad baa jira waa in la yidhaahdo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ee waasica ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono oo khalqigiisa ka mida ahaaday ay usannifa ayaan kitaabka ku qoraya magaciisa aanuu kaalmaysanayo ka barakaysanayn magacyadiisaas marka waxay noqonaysaa sifatu daat raxmada marna sifatu ficlin marna waxa weeye sifa daataa laga tilmaamayaa inuu weligiiba ilaahay ku sifaysnaa raxmo marna waxaa laga tilmaamayaa alraxiim inuu raxmaddiisa ilaahay gaadhsiinaayo ugu naxariisanaayo cidduu doono khalqigiisa ka mida oo laba ictibaar baa raxmadu leedahay yacni markaa in daat ahaan loogu sifaynaayo sifada daatigaana waxaa la yidhaahay alatii lam yazal walaa yazaalu muntasifan biha waataanu marnaba ilaahay marka aanu e, ka bixin inuu ku sifaysan yahay ee mar walba uu ku sifaysnaa mar walba uu ku sifaysnaa weeye sifatu ficlinkuna wuxuu u dhacayaa tacalluqaha bilmarxuum in waxa weeye markaa raxmadii ay ku tacalluqayso cidduu u naxariisanaayo oo ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa ugu naxariisanaayo cidduu doono cidduu doono ugu naxariisanaayo marka mutacallaqa bismi ay ku tacalluqayso waa la qadarayaa oo madkuur ma aha iyaday marka hore bannaanayd in la sheego iyo in la xadfaa labaduba laakiin hadda waa la xadfay in hor laga qadaro iyo in dib laga qadaro laba weji oo markaa labaduba saa'iqa weeye waxayse culammada qaarkood ay sii doortaan oo sii fadilaan in dib laga qadaro faa'iidada ku jirtaana waxay tahay haddii dib laga qadaro magacii allaah wax lagama horraa sheegayo oo wax la sheego waxa ugu horreeya bismillaahi baa ugu horraysa laakiin haddii mutacallaqa laga hormariyo waxay noqonaysaa magicii allaah waxbaa ka hormaray oo waxaa hor laga qadarayaa waa ka hormareen marka in dib laga qadaro ayaa markaa fiican si isimka ilaahay aan waxba looga horraan sheegin waa midda labaade waxaa ku sugan taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra in markaa laga tilmaamayo magaca allah oo quraan ku bilaabanaya wax kale ku bilaaban maayo oo xasri iyo ictinaa ayaa labaduba markaa ku jirayaan labaduba ay ku jirayaan xadiis waata la soo wariyey kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaan araxiim fahuwa ajdam fahuwa aqtac xadiis caynkaasoo culammadu sixadiisa isku khilaafaan ayaa jira bacdu ahlicilmi waa taxsiininayaan oo waxay dhahen xadisku waa xasan oo musanifka kitaabkuba ka mid yahay alimaamu nawowi iyo culamo kaleba bacdi saxiixiyena waa jiraan bacdi muxadisiinta ka mid oo daciifinayaana waa jiraan bacdi muxadisiinta ka mid oo daciifinayaana xadiiska waa jiraan marka waa xadiis sixadiisa la khilaafsan yahay riwaayo kaloo xamdi sheegaysa ayaa jirta in xamdiga lagu bilaabo laakiin waxaa ka xoog badan oo labada markaa xagga quwada uga dhow ee aqrabu ila alquwa riwaayada markaa bisimka sheegaysa waxayse dooneen culammada qaarkood inay kulmiyaan oo waxay yidhahdeen labadu isdiidi maayaan oo waxaa laga tilmaamayaa midna waxa weeye ibtidaa xaqiiqi midna ibtidaa idaafi ibtidaaga xaqiiqi wuxuu ku dhacayaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim ayuu markaa ibtidaaga ama bilowga xaqiiqiga ku dhacaya ibtidaaga idaafigana wuxuu noqonayaa wixii ka dambeeya ayay u noqonaysaa markaa bilow oo nisbada wixii ka dambeeya ayay waxay u noqonaysaa bilow iyadoo wax ka horreeya ay jiraan laakiin idaafada waxa ka dambeeya marka loo eegaayay bilow u noqonaysa isimka in lagu bilaabo kutubta la qoraayo dee addilay leedahay yacni markaa sideeda u qawi ah oo laga qaadanaayo kudayasho lagu dayanaayo kitaabka ilaahay in suwarkiisa lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaani alraxiim marka laga reebo suuratu tawba kitaabka oo dhan waxaa lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaani alraxiim oo suuradda ugu horraysa bisim bay ku bilaabantaa suurad walibana bismi illaahi alraxmaani alraxiim bay ku bilaabantaa marka laga reebo suuratu tawba dhammaan iyaguna bisimkay ku bilaabmaan maa cadaa suurata tawba waxaa kaloo loo samaynayaa bismi illahi araxmaani araxiim in lagu bilaabo ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayo la raacaayo waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waraaqaha uu qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim hadday tahay warqaddii uu hiraqla u diray iyo hadday tahay waraaqii kale u qoray iyaguna saasay ahaayeen wa kadalika sulxulxudaybiya markay kale qoranayeen heshiiska gaaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markii ugu horraysay waxaad qortaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim saasuu yidhi qor waa kii sidii ku qoray marka cali bn abi aalib oo markaa qorayey wahaakada marka waxaa looga jeedaa tabarruk laga barakaysanayo ayaa looga jeedaa alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alcasiiz alghafaar mukawir alleyli cala annahaar tadkirata liuli alquluubi waalabsaar wa tabsirata lidawi alalbaabi walictibaar alxamdu mahadoo dhan dhammaanteed mahadoo dhan lilaahi ilaahay baa la khaas ah oo la gaar ah oo asha markaa ku jirta la yidhaha waa istiqraaqiya waa xamdi oo dhan yacnii kullu xamdin xamdi juz'i ah oo shay mucayana loogu mahadnaqaayo waa dhici kartaa cid makhluuq ah in la xamdiyo laakiin xamdiga mutlaqee sii daysan ama kaamilka dhammayska tiran allahum baa loo xamdiyaa walahu alxamdu fi luulaa walaakhira allahoo qura ayuu u sugnaaday taqdiimu maxaquhu taakhiir yufiidu alxasra laa ligayrih mahadnaqa dhammaantii ifyo aakhiraba allahoo qura ayuu u sugnaaday casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaam baa lagu tilmaamay inuu noqonayo maxmuud nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo macnuhuna maqsuud yahay ayaa asmaadiisa waxaa ka mid ahaa magaca marka waxa weeye muxammed marka waxa weeye waa mid in badan la mahadiyey oo ay khalaa'iqdu mahadinayaan ayaa marka laga tilmaamay washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadu waata marka xasaan ibnu thaabit markuu nebiga ammaanayo calayhi salaatu wasalaam waa kuu yidhi yacni marka allah magiciisa ayuu magac uga dhambalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liyujillahu si u weyneeyo daraaddeed fadulcarshi maxmuudun wa haada muxammadu allah carshiga u saaxiibka ahi waa maxmuud oo waa la mahadiyaa yacni wa haada muxammadu kanna waa muxamed oo in badan baa isagana la mahadiyaa maxmuud oo siiqadaasi asmaada ilaahay kama mid aha laakiin wuxuu u keenay min baab alikhbaar oo wuxuu la macno yahay yacni xamiid maadaama asmaada ilaahay uu ka mid yahay xamiid waa faciil oo looga jeedo mafcuul ya innaka xamiidun marka la leeyahay waxaa macnuhu u dhacaya maxmuudun buu u dhacayaa waa faciiloo mafcuul looga jeedo marka waxa weeye xamdiga jus'iga ahi waxa weeye cid markaa makhluuqa waa dhici karta in la xamdigana waxaa la yidhaahdaa waa bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariyi cala wajhi alijlaali waltacdiimi walmaxabba yacni sida marka waxa luqa ahaan lagu fasiro xamdiga waxaa la yidhaahdaa xamdigu waxa weeye waa althanaa'u bilkalaami waxay ka cabbiraan markaysaga markaa bacdii althanaa'u billisaani laakiin lisaan waxaa ka fiican ilaa waxaa jira xamdu markaysa marka waxaan inuu allah ismahadiyo laftiisa waa jirtaa oo marka waxa weeye qur'aankiisa waata ku sugan tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi faatir asamaawaati alxamdu lilah yacni mawaadic badan bay qur'aanka ka soo aroortay iyadoo xamdiga oo allah marka waxawaye isu xamdinaqayo khalaa'iqdana baraayo sida rabbi loogu xamdinaqo u baraayo marka alsanaa'u bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariyi cala wajhi alijlaali waltacdiimi walmaxabah in odhaah lagu ammaano ayaa la yidhahdaa ama hadal lagu ammaano shay wanaagsan oo ikhtiyaari ah waxaa jira makhluuqa marka laga hadlayo xaggooda yacni waxa weeye wixii iyaga ka dhacaa wuxuu u qaybsamaa wax marka waxa ikhtiyaarkooda ku dhacaaya iyo wax ikhtiyaarkooda aan ku dhacayn oo dee in markaa cid la qurux badnaysiiyo qurux badan loo yeelay makhluuq baynu ka hadlaynaa markaas si aynu markaa u tawdiixinne yacni waxa weeye waa mid ikhtiyaarkiisa ku timi ma aha oo qofku isagu ma dooran yacni muuqa uu yeelanaayo inta uu la ekaanayo qaradiisu intay leekaanayso dherarkiisu intuu leekaanayo jidhkiisu siduu u qorqornaanayo midabku markaa lahaanayo quruxda uu yeelanayo kullu daalika isaga ikhtiyaarkiisa wax ku dhacay maaha haddii lagu ammaano madxi baa la yidhahdaa xamdi lama yidhahdo yacni laakiin shaygu hadduu yahay shay wanaagsan oo qofku uu doortay oo ikhtiyaarkiisa uu kula yimi oo ficilkiisii ay tahay yacni marka waxay noqonaysaa xamdi ayay noqonaysaa marka allah marka afcaashiisu wax idiraariya ma leh afcaasha ilaahay waa wada ikhtiyaari waa wax ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa iyo doonistiisa ku dhacayo wey marka alsanaa'u bilkalaami cala aljamiil alikhtiyaariy cala wajhi alijlaali ama cala jihati alijlaali waltacdiimi walmaxaba si la weynaynaayo oo lagu jecel yahay in marka waxawe lagu ammaano ayaa waxaa la yidhahdaa xamdi baa la yidhahdaa sharci ahaanna waxay culammadu ka cabbiraan waxa weeye waa in marka loo kaashado nicmadii yacni marka taacada cidda marka waxa weeye ku nicmaysay in loogu shukri naqo yacni markaa oo lagu xamdinayo marka loo adeegsado taacadii nicamkii loo adeegsado taacooyinka markaasaa waxaa la odhanayaa waa xamdi baa la odhanaya waa xamdi ayaa la odhanaya alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah baa la gaara allahaasoo alwaaxidi kii kelida ahaa ahaaday allahaasoo alqahaari kii dirqinaayey cidduu doono khalqigiisa ka mida dirqinaayay ahaaday oo u dirqinta badnaa allahaasoo alcasiizi kii khaalibkee gacan sarreeye ee shay shabbahaya aanu jirin ahaaday allahaasoo alkhafaari kii dembidhaafka badnaa ahaaday allahaasoo mukawiri alleyli cala annahaar yacni mukawir illeyli habeenka markaa waxa weeye ku duubaayey cala annahaari maalinta ku duubaayey oo habeenkiiyo maalintii isdhex gelinaayey oo qayb maalintii ka mida habeenka dhex gelinaayey tadkiratan liuli lquluubi waalabsaar yacnii asmaada qaarkood waa asmaa markaa waxaweye allah u sugnaatay asmaada ilaahayna ahlusunna waljamaca waxay ka qabaan inay tawqiifiya tahay oo waxaanu allah isku magacaabin allah laguma magacaabo waatii tii ay ku soo aroortay as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak yacni marka ashyaada kale waxa weeye taabic bay u noqonaysa oo sii raacaysa yacni waxa weeye waxaan kugu weydiisanayaa magac kasta oo aad isku magacowday marka asmaadiisa dhammaan allah isaga isku magacaabay magacaanu isagu isku magacaabin oo khalaa'iqdu ay ku magacaabeen ma jirto magacyada marka waxa weeye oo allah markaa isku magacaabay ayaa marka lagu magacaabaa magacyadaasina dhammaan waa magacyo wanaag badan walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha marka allah iyo alwaaxid iyo alqahaar iyo alcasiiz iyo alghafaar dhammaan waa asmaa ilaahay weeye mukawir alleyla cala annahaar waxay u soo aroortay sifannimo yukawiru alleyla cala annahaar saasoo kale u soo aroortay laakiin isimnimo uma soo aroorin saas aawadeed waxay noqonaysaa min baab alikhbaar waxayna culammadu yahaan baabu likhbaari awsacu min baabi alasmaa baabka markaa ka warrankii ikhbaarku waa ka waasaxsan yahay waa ka guda ballaadhan yahay baabka magacyada waa ka guda ballaadhan yahay tadkiratan liuli lquluubi waalabsaar waxaan allah ugu xamdi naqayaa tadkiratan xasuusin aan xasuusinayo daraaddeed liuli lquluubi kuwa qalbiyada u saaxiibkaa marka aan xasuusinaayo walabsaari iyo kuwa markaa indhaha u saaxiibka ah bimacnaa indhaha qalbiga ayaa loo jeeda u saaxiibka ah aan markaa xasuusinaya daraaddeed baan allah ugu mahadnaqaya wa tabsiratan iyo tusid aan tusayo daraaddeed lidawi lalbaabi waalictibaar kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah aan marka waxaweeye garansiinayo oo tusaayo iyo walictibaari kuwa cibro ku qaadashada u saaxiibka ah inay ashyaada ku cibro qaataan waxaa loo jeedaa uun dadka marka waxa weeyaan yacni wanaagsan ee marka saalixiinta ayaa laga tilmaamaya absaartana waxaa looga jeedaa hadda yacni marka basiiradii qalbiyada oo ulil ma odhane ulil absaar buu marka u yidhi oo waxa weeye markaa si ay markaa u noqoto yacni isticaaro u noqoto waayo basar iyo basiira ayaa la kala yidhaahdaa marka isagoo absaar cabiraya ayuu haddana wuxuu u jeedaa basaa'ir alquluub ayuu u jeedaa hmm. alladii ayqada min khalqihi man istafaahu fazahadahum fii hadihi daar alladii kaasoo ayqada baraarujiyey min khalqihi xaal manka soo socdaa min khalqihi khalqigiisa uu ka mid ahaaday man istafaahu kuu doortay ayuu baraarujiyey ama min khalqihi xagga khalqigiisa wuxuu ka baraarujiyey man istafaahu kii uu doortay oo fasahadahum wuxuu ka zaahidsiiyey oo qaar ka zaahiday ka yeelay fii haadihi daar adduunyadan markaa daartan gudaheeda ah, waa daar addunya wa shaqalahum waa mashquuliyey kuwaas marka waxa weeye ilaahay uu doortay oo uu hidaayadiisa iyo hanuunkiisa u doortay oo wuxuu ku mashquuliyey bimuraaqabatihi wa idaamati alafkaar bimuraaqabatihi ilaalintay allah ilaalinayaan taacadiisa iyo cibaadadiisa yacni marka ay ilaalinayaan iyo wa idaamati alafkaar iyo fakerada marka waxaa joogtayntay joogtaynayaan oo naftooda daa'imsiinayaan inay markaa ka fakeraan ilahay khalaa'iqdiisa ay ka fakeraan cawaaqibta ay ka fakeraan tafakaruu fii khalqi illahi walaa tafakaruu fi illaah allah daatadiisa iyo kayfka ay tahay kama fakeraayo ruux oo daatada ilahay in laga fekera ma aha yacni laakiin waxaa laga fekeraya makhluuqaadka ilaahay waana layna amray in makhluuqaadka ilaahay laga fekero oo lagu cibro qaato waa layna amray qur'aankana markaa aad bay u soo aroortay oo nadarka qur'aanka laynagu amrayo nadar ictibaar wa tafakur afalaa yanduruuna ila alibil iyo adilada la midka ah waxaa markaa looga jeedaa in laga fekero ayaa laga tilmaamaya yacni waxa weeye taas ayaa markaa laga tilmaamaya unduruu ila amarihi ida amar waxaa loo jeedaa nadar ictibaar wa tafakur baa laga tilmaamaya looga jeeda yani taasaa looga jeeda awalam yatafakaruu iyadoo sariixan waa soo aroortay yani miyaynay fakarayn maa bisaaxibihim min jinna yani waxaa marka waxaweeye la tilmaamayaa in makhluuqaadka laga fakero in cawaaqibta laga fakero in waxaweeye nebiga calayhi salaatu wasalaam in waxaweeye aan wax waaliya iyo wax dhibaatiya ayna ku sugnayn ee aan waalli hadlayn ee marka waxa weye caqligiisu raajix yahay run ku hadlaayo xaq sheegaayo taas marka in laga fikero axaadiistana waa taa ku timi tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah allah makhluuqaadkiisa ka fekera walaa tafakkaruu fi illaah allaha ka fekerina marka waa allaha baraarujiyey cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah ayuu baraarujiyey cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah wuxuu ka baraarujiyey cidduu doortay buu ka baraarujiyey doorashadii waxay u qaybsantaa anwaac cid wuxuu u doortay risaalad iyo nebinimo ama risaalad ama nebinimo ama risaalad iyo nebinimo u doortay wada socda cid wuxuu u doortay yani markaa hidaayo inay hanuunaan oo muhtadiin noqdaan ayuu u doortay cid wuxuu u doortay in waxa weeye markaa cibaado ziyaada inay la yimaadaan qaar aslu tawxiid baa lagu hanuuniyoo loo doortay qaar marka waxawe inay mutiiciin noqdaan ayaa loo doortay oo min ahli aaca ay noqdaan ayaa loo doortay qaar waxaa loo doortay marka waxa weeye cilmi iyo marka waxawe inay marka sii bartaan oo culamo marka waxawe noqdaan ya ayaa markaa loo doortay uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum zaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illah istifaagaas waxaa laga tilmaamayaa waa in loo doortay yani markaa kitaabkii inay rumeeyaan in loo doortay markii dabadeed bay kala baxeen asalkii tawxiidka markii loo doortay bay maraatib noqdeen qaar waxaa loo sii doortay inay saabiqiin noqdaan qaarna waxaa loo doortay inay muqtasidiin noqdaan qaarna asalka towxiidka bes baa loo doortay laakiin sida kale waa fasaqo ya laakiin asalkii tawxiidkay ku badbaadeen dhammaan maxaa ka dhaxaysa kulligoodba inay yihiin marka waxakuwa la doortay inay yihiin kuwa la doortay inay yihiin baa ka dhaxaysa uma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina markii la doortay dabadeed waxay u qaybsameen saddex nooc ya saddex nooc bay u qaybsameen marka istifaaga ayaa maraatib ah ayaa maraatib ah cidduu doortay oo khalqigiisa ka mid uu allah baraarujiyey oo qaar baraarugsan ka yeelay aan khaflo ku sugnayn oo markaasuu ka zaahidsiiyey oo qaar ka zaahiday ka yeelay daartana adduunyo markaasay aakhiro u camalfalayaan aakhiro ku dadaalayaan waxaanu ku mashquuliyey allah taacadiisa iyo cibaadadiisa inay ilaalinayaan ya oo muraaqabada baabulmuraaqaba waa u tegi doonaa ya an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa maqaamu lmuraaqaba la yidhahdaa maqaam lmuraaqaba waa inaad allah u caabuddo sidaad arkaysoo kale martabadda haddaad gaari weydo inaad allah u caabuddo eh, adigoo markaa xaqiiqsanoo garanaaya inuu markaa allah ku daalacanayo ku arkayo yacni aad allah caabudo wa mulaasamati aliticaadi waliddikaar wuxuu kaloo ku mashquuliyey in wacdisoonka ay wacdi qaadanayaan inay laazimaan waliddikaari iyo inay marka waxa weeye waantoobaan iddikaarku waa waantooga weeye waa ifticaal oo dikri laga keenay ifticaal oo dikri laga keeni weeye dabeed waxay noqon lahayd idtikaar saasay noqon lahayd dee markaa luqaad baa iskaga sugan luqaadka iskaga sugani waxay tahay waa in waxa weeye yacni markaa daalkii sidiisa loo daayo oo ta'dii daal loo bedelo eh, oo daalka daalka lagu idqaamo oo id la yidhaahdo iyo in marka waxa weeye eh, daalka laftiisii lasii bedelo oo daal loo bedelo oo daal marka loo bedelana marka waxa daalka yacni markaa lagu idqaamo ta'da oo id la yidhaahdo iyo in sideeda loo baaqi yeelo oo saddex luqaa marka hore iskaga jirta ya yacni markaasaa waxa weeye wuxuu ku keenay luqada marka ah iddikaar yani marka ayuu ku keenay waa ifticaal min adikri wa mulaasamati litticaad iyo in wacdisoonka in wacdiga la aqbalaayo la laazimo iyo walidikaari waanada marka waxawa yani in la laazimo waanadii yani marka in la laazimo oo la waana qaato wa wafaqahum wuxuu waafajiyey lidabi fii taacatih ama lidda'abi fii taacatih waa laba luqa iskaga jirta da'bun iyo dabun yani marka ayaa ku jirta qur'aankana labadaba waa la akhriyey yani da'ban iyo da'aban labadaba waa laba qira oo sabci ah wawafaqahum wuxuu waafajiyey lida'bi ama lida'abi joogtaynta ay joogtaynayaan oo daa'imayaan fii taacatihi taacada ilaahay ay markaa joogtaynayaan oo daa'imayaan iyo wata'ahubi diyaargarowga loo diyaargaroobaayo lidaari alqaraar daarta markaa waxaa sugnaanshaha waxaa loo jeedaa aakhir ayaa loo jeeda aakhiro ayaa loo jeedaa oo aakhir waa daartii lagu sugnaanayay weeye imaa jannaa lagu sugnaanaya wa imaa naar baa lagu sugnaanaya ya waxa waa daar lagu waaraayo daar laga guuraya ma aha sida adduunyada ay tahay daarulintiqaal ay u tahay ee aakhiro markaa daar laga guuraya ma aha ee waa daar markaa waxa lagu sugnaanayo oo lagu daa'imay waalxadari wuxuu kaloo waafajiyey inay markaa ka digtoonaadaan mima yuskhituhu waxa allah cadho oo allah kaga cadhaysiinaya wa yuujibu daar albawaar una sababaayo waajibinaya bimacnaa keensanayo sababaya daar albawaar daartii halaagga yacni sababay bawaar halaagga weeyi yacni baarat itijaaratu marka la yidhahdo tijaaradu way khasaartay weeyi yarjuuna tijaaratan lan tabuur waa baara tabuuru bawaaran ya yacni saas weeyi gobollada qaarkood oo soomaaliya ka mida waxaa lagaga hadlaa tijaaradu way baartay way baartay markay yidhahdaan ereyga carabigaha weeye soo qaateen tijaaratan lan tabuur ya way baartay bimacnaa way khasaartay kelmad carabiyo soomaaliyeyn wey markay leeyihin way baartay macnahay uga jeedaan waa saas wa yuujibu e, daar albawaar iyo inay ka digtoonaadaan wixii waajibinaya am bimacnaa sababayo keensanaya daarta yani marka halaagga iyo khasaaraha waalmuxaafadati calaa dalika maca tagayur alaxwaali waalatwaar wuxuu kaloo waafajiyey ilaalinta ay ilaalinayaan calaa dalika kaas ay ilaalinayaan madkuurka la soo sheegay oo wanaagyada uu soo tilmaamay ah maca tagaayur alaxwaali waalatwaar xaaladuhu inay isbeddelaan lala qabo iyo waalatwaari yacni marka atwaartuna waxa weeye waa axwaasha qofka uu marayo ya yacni waxa weeye tawr yacni marka bacda tawr oo mar waxa weeye waa ilmo yar mar waxa weeye waa dhallinyaro mar waxa weeye marka waa garhmadoobe yacni waxa weeye mar waxa weeye waa mid marka waxa da'ah oo markaysaga oday ah yacni xaaladahaasu maraya xagga markaysaga kale axwaalo kala duwan buu maraya mar faqruu ku jiraa mar caafimaad buu ku jiraa mar qaniinin buu ku jiraa mar waxawe xanuun buu ku jiraa mar shiddakaluu ku jiraa mar yacni axwaal kala duwan iyo marka ayuu marayaa axmaduhu ablaqa xamdin wa askaahu wa ashmalahu anmaah axmaduhu allah waa mahadinayaa ablaqa xamdin mahadnaqii ugu xeeldheeraanshaha badnaa ee ugu kamaalka badnaa ayaan mahadinayaa u mahadnaqayaa waxaa loo jeedaa min xaysu lijmaal yacnii xagga duubduubka marka laga eego kii ugu ablaqsanaa ugu xeeldheeraa baa laga tilmaamaya wa askaahu uguna markaa waxa weeye dahirnaanta badnaa bimacnaa ugu wanaagga badnaa wa ashmalahu ugu caamnimada badnaa wa anmaahu ugu waxaweeye markaa ziyaadada iyo kamaalka badnaa ayaan allah u mahadnaqaya oo xamdiga wuu soo sheegay muxuu mar labaad u soo celiyey wuxuu doonayaa laba jumlo kala duwanoo midna jumla ismiya tahay midna jumla ficliya tahay labadaba inuu allah ku mahadiyo ayuu doonayaa oo ugu mahadnaqo sida marka waxa weye khudbatulxaajaba ku soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ina alxamda lilah waa jumladii ismiyada ahayd naxmaduhu haddana waa jumladii ficliyada ahayd marka sidaa uu labada jumlo ugu kulmiyey oo midna laga tilmaamayo xamdigu marka waxa allah inuu u daa'im yahay oo u joogta yahay oo dawaam marka uu tilmaamaayo midna uu tilmaamayo tajadud iyo xuduus marra bacda mara inuu allah u mahadnaqaayo yacni markaa oo ficilkii tajadud iyo xuduus buu tilmaamaya ayuu labadaba doona inuu ku mahadiyo ablaqa xamdin wa askaahu wa ashmalahu wa anmaahu markuu leeyahayna wuxuu tilmaamayaa yacni mahadnaq intaan awoodaayo ka ugu kamaalka badan ee ugu tahirnaanta badan ee ugu caamnimada badan ee ugu siyaadada badan wa ilaa si mufasala yacni waxa weeye xamdi ugu kamaal badan si mufasala addoonku de rabbi markaa uuma mahadnaqi karo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa uxsii hanaa'an calayka anta kama afnayta calaa nafsik allahw ma koobaayo ammaanan ku ammaanayo koobi maayo yaa maxaa ku filan anta kama afnayta calaa nafsik waxaad ku sugan tahay saa isku ammaantay saa isku ammaantay ayaad ku sugantay wa ashhadu an laa ilaaha ila allaahu albaru alkariimu alra'uufu alraxiim wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan garanayaa ictiqaadsanahay oo aan caddaynayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu shaniyah laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq hayrkii in la caabudaa xaq ma ahay waa baatil ama wejigaa waxaynu marray in markaa xaq khabarka laga dhigo ama marka waxaan yani mutacalliq laga dhigo marka xaqa laakiin khabarka laga dhigo kown caam ah oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro mawjuudun mid jira ma aha ama filwujuudi jiritaanka kuma sugnaa ila allaahu allah mooyaane allah mooyaane oo khabarkii laga dhigo yacni markaa kown caama laga dhigo mawjuudun ama filwujuudi laakiin bixaqin marka lagu tacalluq siiyo yacni markaa wejigaasina waxa weeye isaguna waa saa'iq laakiin taqdiirka kollayba xaq laga maarmi maayo waayo cibaadada allah la caabudaayo waxaa lagu koobayaa in cibaadadii xaqa ahayd allahun lagu caabudaayo oo cid kale in la caabudaa dee waa dhici kartaa min xaysu alimkaan marka laga eego imkaanka qadariga ah bimacnaa suuragalka qadar ahaan waa dhici kartaa in cid kale cidi ay caabuddo oo ay shirki samaysa waa suuroobaysaa waana sameeyeen mushrikiintii oo dee allah cid aan ahayn bay caabudeen laakiin haddii marka xaq aan la qadarin waxaa loo fahmi karaa in markaa la leeyahay cidaan allah ahaynba cibaada uma dhicin dee macnahaasina sax ma aho dee cidaan allah ahayn dadka qaarkood waa caabudeen mu'miniinta muwaxidiintii allah oo keliya ha caabudaan laakiin dee gaaladii mushrikiinta ahayd cidaan allah ahaynba way caabudeen oo cibaado waa ula yimaadeen saas aawadeed taqdiirka xaq la qadaraya waa loo baahan yahay cibaadada allah la caabudaayo cibaadada kheyrkii la caabudaayo waxaa lagu kala saarayaa in marka allah in la caabudaana xaq inay tahay keyrkii in la caabudaana inay baatil tahay sida marka waxaa labada aayaodba ku soo aroortay aayadda suuratu luqmaan iyo aayadda suuratu alxaj dalika biana allah huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albail dalika biana allah huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil marka waxa weeye yani waxaa lagu kala saaray ashyaada kale la caabudaayo iyo allaah in allah in la caabudaana xaq tahay in cidda allah ka soo hadhay in la caabudaana ay baatil tahay taasaa lagu kala saaray taas ayaa lagu kala saaray ilaahna macnaha looga jeeda waa macbuud weeye macbuud ayaa looga jeeda oo ilaah macnihiisu ma aha qaadir cala alikhtiraac yani markaa ka awoodaayo inuu markaa wax abuuro yani xaqiiqatan marka waxa weeye cidda markaa eh, inay wax abuurto awoodduunbaa dee macbuudkii xaqa ahaana noqonays macbuudkii xaqa ahaana noqonays oo macnahaas marka waxa sidiisa waa u xaq laakiin tafsiirka lagu fasiraayo ilaah macnihiisu inuu yahay khaaliq ama qaadir cala alikhtiraac uu yahay taasaan marka waxa sax ahayn taas ayaan sax ahayn waayo alaha waa bimacnaa cabada ta'allaha waa bimacnaa tacabada ilaahna waa ficaal oo mafcuul looga jeedo waa libaas oo malbuus si loo yidhaahdo wasni ahaan libaas malbuus oo loo yidhaahdo firaash mafruush ayaa macnuhu u dhacaya ayaa ilaahna ma'luuh waa kii la ilaahsaday waa kii la caabuday macnahaasaa laga tilmaamaya carabi ahaan waxa weeye wayadaraka wa aalihatak waata marka waxaa loo deliishadaa qiraa'ada shaadada ah ee ibnu cabaas marka u akhriyey wayadaraka wa ilaahatak yacni waxa weeye wa aalihatak weeye qiraa'ada marka qur'aannimo u sugani laakiin cabdullahi ibnu cabaas wuxuu akhrin jiray baa la yidhi wa ilaahataka masdarka ayuu akhrin jiray ya dabeedna wuxuu marka uu yidhi lianna fircawna kaana yucbadu walaa yacbud yacni waxa weeye fircawn isagaa la caabudi jire isagu aaliha ma caabudi jirin isagu aaliho ma caabudi jirin wuxuu tilmaamayaa markaysa markaa kaannahu qiraa'ada kale in marka ay sugan tahay aanu yani marka aynay u caddayn yani markaa dabeedna markaasu wuxuu tacliilinayaa wa waxay u tahay buu yidhi yacni waxa weeye fircawn isagaa la caabudi jiray isagu aaliha ma caabudi jirin marka wayadaraka wa ilaahataka ay wa cibaadatak marka waxaa ka soo baxaya ilaaha macnaheedu inay tahay bimacnaa cibaada alahana bimacnaa cabada inay tahay ashcaarahana siday ugu timi waa sidaas kutubu luqa siday qorayaanna waa sidaas yacni waxa weye ka eeg qaamuuska iyo lisaanka iyo kutubta kale luqadaba yacni marka waxayn eeg macnaha ay tilmaamayaan waa saas yada weeye laakiin macbuudka xaqii ilaaba ilaa khaaliq isagaa ah oo isagaa keligii wax abuuray isagaa keligii wax dabara waa macna markaa xaqa oo ka laazimaya laakiin macnihii kelmadda ma aha macnaha kelmaddu ilaah macnihiisu waxa weye waa macbuud weeye macbuud weeye weliba marka waxa weeye kii xaq lagu caabudayo kii baatil lagu caabuday bay carabi ahaan waa la yidhaha sida culamada carabiyadu sheegeen ay yidhaahdeen marka waxa weeye erayga ilaah waxaa lagu itlaaqaa yacni mid kastoo la caabuday ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudo kutub lugana say tilmaameen oo saas weeye wa ashhadu waxaan qirayaa shahaadadii waxay koobsanaysaa yani cilmi oo ictiqaad ah yani markaa ku jiro waxay koobsanaysaa waxa yani shayga uu shahaadada uu ka markhaati kacayo waa in marka run inay tahay waa inuu garanayaa oo qalbiga waa inay ka soo baxdaa waa inuu markaa runnimadeeda ictiqaadsan yahay waa in marka waxa weeye uu ku dhawaaqaa oo uu sheegaa uu caddeeyaa marka intii mid walba waa koobsanaysa marka wa ashhadu waxaan ictiqaadsanahay oo rumaysanahay oo yaqiinsanahay oo aan caddaynaya sheegaya yani marka caddaynayaa an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane saasaan marka waxaan yani markaa sheegaya caddaynaya ictiqaadsan ahayna allahaasoo albaru kii samafalka badnaa ahaaday ee biriga iyo ixsaanka badnaa alkariimu ee sharafta badnaa ee deeqda badnaa ee alra'uufu dhimrinta badnaa ee naxariista badnaa ee alraxiimu naxariista badnaa ee naxariistiisa gaadhsiinaya cidduu doono wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh wa ashhadu waxaan qirayaa oo bimacnaa rumaysnahay oo ictiqaadsanahay oo garanaya caddaynayaana anna muxammadan in muxammed nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam cabduhu addoonkii allah inuu yahay allah addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu iyo allah rasuulkiisii inuu yahay rasuul ilaahay iyo addoon ilaahay inuu yahay ayaan markaa qiraya wa xabiibuhu kuwu markaa allah jeclaa inuu yahay wa khaliiluhu ku allah markaa waxaa jeclaaya aadkii aadka u jeclaa yacni uu yahay darajat alkhulla waa markaa waa ziziyaado oo maxabada markaa waxa weye ka sii xeeldheeraansha badan tahay oo waa ka khaasan waa addoonka ilaahay oo alhaadi ku hanuuninayay dadka ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan dadka ku hanuuninayay bimacnaa u caddaynayey dadkiibuu u caddaynaya oo gaadhsiinaya oo u bayaaminaya waa hidaayat albayaan waaldalaalati waalirshaad waa hidaayadii caddaynta ahayd weyi ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan intii ka ahaatay ayuu dadka ku hanuuninaya bimacnaa ugu yeedhaya ugu baaqaya u caddaynaya gaadhsiinaya waddaaci uguna yeedhaya ilaa diinin qawiim diin toosan ugu yeedhaya diin toosan ugu yeedhaya waxaa la ysugu daray cabduhu wa rasuuluhu inuu marka addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay waa dafcan lilifraadi waltafriid waa si marka waxa weeye loo daafaco ku talaxtagga nebiga lagu talax tegaayo calayhi salaatu wasalaam oo huluwi lagu samaynayo iyo ka gaabinta nebiga calayhi salaatu wasalaam laga gaabinayo xuquuqdiisa labadaba si loo riixo ya wa cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac nebigu calayhi salaatu wasalaam addoon weeye oo la caabudi maayo rasuul weeye oo la beenin maayo walaakin yutaacu wa yutabac ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacayaa sida marka waxaa ahlucilmiga qaarkood marka ay cabbireen oo ay marka waxa weeye taas yada ah ay marka cabbireen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khaliilu raxmaan oo sida marka uu yahay nebi ibraahim khaliilkii ilaahay khaliilullahi u yahay ayaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam khaliilullahi u yahay khaliilullahi inuu saasuu u yahay axaadiis baana ku soo aroortay waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam low kuntu mutakhida min ahli ardi khaliila attakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakina allaha attakhadanii khaliilan kama attakhada ibraahiima khaliila haddaan cid marka waxa weeye dadka arlada ku sugan ka mida aan khaliil ka dhigan lahaa waxaan ka dhigan lahaa abubakar ha yeeshe marka allah baa khaliil iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay marka waa khaliil uraxmaan marka waxa weeye eh, xabiibka laftiisa eh, waa ku daray sheikhu oo dee maxabadii kollayba waa xaasil haddii khaliilnimadii jirto maxabadii waa caam khulladiina waa khaas marka cid kastoo la jecel yahay khaliil lagama dhigan ya laakiin cid kastoo khaliil laga dhigtay oo jacayl darajatul khulla gaadhsiisan lagu jeclaaday asalkii xubbiguna waa jiraa ya asalkii xubbiguna waa jiraa xadiis la soo wariyoo sheegaya waana xabiibu rabbi alcaalamiin wa kaannahu inuu khaliilnimada diidaayo laga fahmaayo waa daciifa ma asixin ma asixin laakiin sheikhu hadda noocaa ma marin waa isku daray labada maadaamuu labada isku daray laa ishkaal waayo khaliilnimadii mar hadday jirto xabiibnimadiina way jirtaa ya xabiibnimadiina way jirtaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cid markaa waxa makhluuqa khaliil kama yeelan haddaba maxaa laga jawaabayaa axaadiista soo aroortay ee saxaabadu marka ay sheegayaan yacni awsaanii khaliili kada khaliilkaygiibaa saa ii dardaarmay oo nebiga ay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam yacni marka ay tilmaamayaan oo saxaabo kala duwan laga soo wariyey waxaa la odhanayaa ee xagga nebiga marka laga eegayo calayhi salaatu wasalaam isagu cid makhluuqa khaliil kama dhigan laakiin saxaabada qaarkood baa nebiga ka yeeshay khaliil oo iyagu cindigooda ayay khaliil ka dhigteen nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin nebigu isagu khaliil kama dhigan marka ictibaarka khulladu waxay u dhacaysaa biictibaari yacni yaga marka loo eegaayo yagaa nisbadooda khaliil ka dhigtay oo ka yeeshay cindigooda laakiin nebigu isagu kama yeelan calayhi salaatu wasalaam idan la ishkaal salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh salawaatullaahi salliyada ilaahay iyo naxariisaha ilaahay iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato korkiisa ha ahaato wa calaa saa'iri nabiyiina nebiyada kalena ha ahaato dhammaantood yani jamiici nabiyiin nebiyada dhammaantood ha ahaato mm. wa aali kullin nebi kastana yacni markaa aalkiisa iyo qaraabadiisa rumaysay korkooda ha ahaato wa saa'iri asaalixiin dadka kale ee markaa saalixiinta dhammaantoodna korkooda ha ahaato saa'ir bimacnaa baaqi baa loo isticmaalaa waxaa kale loo isticmaalaa saa'ir bimacnaa jamiic labada macnoba waa sheegaan ya marka waxa weye bimacna baaqi loo isticmaalayo min asu'ri baa laga keenay oo waxa weeye markaa baaqinimada tilmaamaysa sida sharaabka qadarka ku hadh oo kale waxaa la odhanayaa su'ri ayaa la odhanaya ama cuntada qaybta ku hadh oo kale yacni saasaa la odhanaya marka la odhanaayo bimacnaa jamiicna waxaa laga soo qaatay min asuur oo ixaadadii ah yacni waxa weeye gidaarka cid ku wareegsani dee waa wada koobayaa soo maa marka waxa weeye macnahaas ayaa laga soo qaatay salawaadka naxariisii waa lagu fasiray oo waana sida mashhuurka ah haddii naxariis lagu fasiro waxay noqonaysaa raxmatun maca tacdiim waa naxariis weynayni weheliso oo raxmad khaasa wey waa raxma khaasa wey sidaas aawadeed maadaama raxmatun maca tacdiim ay tahay raxmaddii caamka ahayd iyo iyada farqi baa u dhexeeya ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma yacnii raxmada isla raxmadii ma aha laakiin waxa weye waa raxmad khaaso waa raxmatun maca tacdiim saas aawadeed maadaama cumuum iyo khusuus u dhexeeyo cadafka dee waa laysku cadfi karaa cadafka waa laysku cadfi karaa saas waa sida mashhuurka ah ee jamaahiirta culamadu maraan daa'ifa culamada ka mid ah waxay ku fasireen salawaadka in la yidhaahdo waxa weye waa ammaanaha ilaahay waana sida abulcaaliya yani marka u cabbiray rufayc ibnu mihraan oo bukhaari saxiixiisa uu soo arooriyey salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika abulcaliya wuxuu yidhi salliga ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano ayuu salliga ilaahay yahay ya salliga ilaahay saasuu yahay marka salawaatullaahi ammaanaha ilaahay iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhi nebiga korkiisa ha ahaato siiqadu waa khabariya laakiin waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macan yacni waxa weeye waa khabariyatun lafdan xagga lafdiga khabariya ka tahay waa jumla khabariya laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa insha bimacnaa ducay u dhacaysa duco ayay u dhacaysa duco ayay u dhacaysaa yacni loo ducaynayo oo horeba ilaahay waa ugu naxariistay nebiyada e yacni markaa ducadani maxay keenaysaa marka waxay keenaysaa ziyaada in loo kordhiyo in loo kordhiyay tilmaamaysa inuu ilaahay u siyaadiyo usii kordhiyo ayay markaa tilmaamaysa amaa bacdu intaa dabadeed miya faqad qaala tacaala xaqiiqee allah waxau yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ma abuurin jinka iyo insiga Eh, lishay min alashyaa uma abuurin ila liyacbuduun aniga ay caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin maa uriidu minhum min risqin kama doonaayo iyaga wax arsaaqa kama rabo inay arsaaqaan ma rabo wamaa uriidu ma doonaayo an yutcimuun inay iquudiyaanna ma rabo ilahay isagaa wax quudinaya isagaana wax arsaaqaya ina allaha huwa alrazaaqu dulquwati almatiin allah waa ka arsaaqa ah yacni arsaaqa cid walba cid walba arsaaqaya arsaaqdana isagaa u ballanqaaday uma min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha marka ciduu arsaaq ilaahay ka doonayaa ma jiro ciduu dan ku qabaa ma jiro ciduu u baahan yahay ma jiro khalaa'iqdan wuxuu u abuuray waxay tahay waa inuu cibaado ka rabo oo cibaado ka doonaayo cibaado inuu ka doonaayo ayuu markaa u abuuray wa hada tasriixun biannahum khuliquu lilcibaada kani waa caddayn la caddaynaayo biannahum yagu khalaa'iqda jinkiiyo insigaba khuliquu lilcibaadati in loo abuuray cibaado daraaddeed in loo abuuray yacni allah inay aqoonsadaan oo gartaan oo allah marka waxayn ay keliyeeyaan oo keligii caabudaan ayuu allah u abuuray sidaa inuu markaa ka doonaayo ka rabo iraadaduna waxay noqonaysaa iraada sharciya iraadada laga fahmaya waxay noqonaysaa waa doonis yaga uu ka rabo ka doonaayo inay cibaadada la yimaadaan ee qadar ahaan ilaahay uma doonin dhammaantood dadku inay la wada yimaadaan cibaado hadduu qadar ahaan u dooni lahaa inay dhammaantood cibaado la yimaadaan way la iman lahaayeen maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun yacni waxa weeye wax kastuu ilaahay doonaa oo qadar ahaan u doonaa ilaaba ilaa waa dhacayaan laakiin wixii sharci ahaan uu dadka uga doonay oo sharci ahaan u doonay allah u doonay ee uu u jeclaa dee inay dhacaan iyo inayna dhicin mid walba waa dhici kartaa mid walba waa dhici kartaa marka cibaada loo abuuray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa jinka iyo insiga kuwooda mu'miniinta ah ayaa cibaadada loo abuuray icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah camalfala yani mid walba waxaa loo sahlaya loo fudaydinaya wixii loo abuuray ya kii waxa weeye markaa jannada loo abuuray oo marka ahlu sacaado inuu noqdo loo abuuray camalkii ahlu sacaadada ayaa loo sahlaya loo fudaydinaya kii naar inuu galo loo abuurayna yacni marka waxa weeye shaqaawo loo abuurayna camalkii ahlu naarka ayaa loo fudaydinaya loo sahlaya walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi allah wuxuu ihi waxaan u abuurnay jahannamo daraaddeed in fara badanoo insigiiyo jinka ka mida ah ayaan u abuurnay jahannamo daraaddeed u abuurnay marka dee kii jahannamo loo abuuray dee looma abuurin marka waxa weeye inuu markaa eh, allah markaa inuu caabudo oo cibaado u keliyeeyo looma abuurin yacni markaa taa looma abuurin saas aawadeed yacni marka ayay culamada qaarkood ay yidhaahdeen jinka insiga waxaa loo jeedaa eh, almu'miniina minhuma kuwooda muuminiinta baa laga tilmaamaya jinka iyo insiga mu'miniinta ah ayaa cibaadada loo abuuray ayaa cibaadada yacni loo abuuray inay allah keliga caabudaan oo muwaxidiin noqdaan laakiin waxa weeye kuwooda gaalada waxaa loo abuuray gaalnimada iyo markaa inay naar galaan ayaa loo abuuray yacni sidaas culammada marka waxaanu u tidhi waxay markaa u fahmeen eh, tacliilka laga dhadhansanayo liyacbuduun inuu markaa u dhacayo iraada qadariya oo haddii waxa weeye cibaado loo abuuri lahaa allah keliga ay caabudaan dee cibaadada ilaaba ilaa way la iman lahaayeen laakiin ahlucilmiga markaysa yacni in badan oo ka midii waxay yidhaahdeen laamka waxaa laga fahmayaa dee iraado laamka kale ee walaqad dara'naa lijahannamana waxaa laga fahmayaa iraado doonis laakiin labada iraado ayaa marka kala duwan oo midna waa iraada sharciya midna waa iraada qadariya ya midna waxa weeye qadar ahaan buu allah u doonay sidaa inuu ka yeelo midna waxa weeye sharci ahaan buu allah ka doonayaa sidaa inay sameeyaan laakiin qadar ahaan inuu sidaa noqdaan inuu doonay ma aha marka labadii farqi baa markaa udhaxaynaya marka waxay la macno noqonaysaa ila liyacbuduun yacni ibtilaa iyo imtixaan baan u abuuray oo sida aasaarta saxaabada qaar laga soo wariyey sida cali bn abi taalib waghayruh ay yidhaahdeen ilaa liaamurahum wa anhaahum yani liyacbuduun waxaa looga jeedaa liaamurahum wa anhaahum si aan markaa waxna u faro waxna uga reebo ayaan u abuuray bimacnaa aan uga doono inay awaamirtan la yimaadaanoo waxaan fuliyaan waxanna ay ka tagaan tawxiid ay la yimaadaan taacaadka ay la yimaadaan kufriga ay ka tagaan nifaaqa ay ka tagaan macaasida ay ka tagaan yani waxa weye sidaas ayaan marka waxa weyaan yani inaan ka reebo sidan kalena amro ayaan marka u abuuray marka iraadadii sharciga marka waxa la macno noqonaysa waa ibtilaaga aayaadka kale laynagu sheegay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yani ibtilaagina wuxuu noqonayaa in awaamirta iyo nawaahida lagu imtixaanaayo rasuul loo soo diraayo kitaab loo soo dejinaayo wax la faraayo wax laga reebaayo la eegaayo sida yeelaan taana laga xisaabaayo faxaqa calayhim alictinaa'u bima khuliquu lah faxaqa calayhim korkooda waxaa ku waajibay alictinaa'u inay ilaaliyaan bima khuliqa lahu kii loo abuuray kii aawadii loo abuuray iyo walicraadu in laga jeesto can xuduudi dunya dheefaha adduunyada in laga jeesto bizahaadati laga jeesto zaahidnimo laga zaahidayo adduunyada fa innaha daaru nafaadin laa maxalu ikhlaad fa innahaa adduunyadu daaru nafaadin waa daar baaba'aysa oo aan waarayn laa maxalu ikhlaad meel waxa weeye loo iilanayo lagu sugnaanayo ma aha meel waxa weeye loo iilanayo lagu sugnaanayo eh, ma aha wa markabu cubuurin waa meel marka waxa weye wax la fuulaayo oo waxa weeye lagu gudbayo wey ya wax la fuulayo lagu gudbayo weeyaan shay markaa yaan lagu gudbayo oo la fuulayo wey laa manzilu xubuur yacni guri marka waxa la deganaanayo lagu farxayo ma aha xubuurku waa farxi wey yacni meel la deganaanayo lagu farxayo oo lagu rayraynayo ma aha ee waa meel laga tallaabayo oo laga gudbaayo wa mashracu infisaam waa meel marka waxaweeye loo aroorayo oo marka waxawe go'aysa weeye yacni waxa weeye mashraca waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye biyaha loo arooroo kale ayaa markaa la yidhaahdaa yacni marka waxaweyan oo go'aysa infisaamku waa inqitaaca waa go'itaanka la mawtinu dawaam yacni markaa meel marka waxaweye lagu daa'imayo oo joogto loogu sugnaanayo ma aha falihaada kaana alayqaadu min ahliha hum alcubbaad sidaas daraaddeed bay waxay ahaadeen alayqaadu kuwa markaa baraarugsan oo min ahliha ehelka adduunyada ka midii hum alcubbaad kuwa marka waxa weeye cubbaadda ah ee cibaadada badan ayay marka ahaadeen saas ayay ahaadeen hum humulcubbaada inaad tidhaahdo oo marka aad ka dhigto markaa humta yani aad ka dhigto markaa damiiru faslin waa ku bannaantay inaad marka waxa weeye marka mubtade ka dhigto oad alcubbaadu tidhaahdaana oo weji isaguna bannaan wa acqalu nnaasi fiiha hum uzuhaad dadka ka ugu caqliga badanna adduunyada gudaheeda hum zuhaad waa kuwa adduunyada ka zaahiday weyi ee aakhira u go'ay waxaa la soo wariyaa imaamu shaafici raximahullah inuu yidhi hadduu nin ku dardaarmo ama qof ku dardaarmo sulusa maalihi in la siiyo liacqali innaas dadka kuwa ugu caqliga badan xoolihiisii ayuu wuxuu ku dardaarmay saddex meeloodoo meel ahaan kuwa dadka ugu caqliga badan ha la siiyo wuxuu ihi surifa ila azuhaad kuwa adduunyada ka zaahiday ee aakhiro marka waxaa weeye marka u go'ay aakhiro qaabilay adduunyadiina ka zaahiday kuwaasaa la siinayaa buui waayo cid yaga ka caqli badani ma jiro waa cid yaga ka caqli badani ma jiraan saas aawadeed baa dee ulul albaab laynoogu sheegaa dadka wanaagsan inay yihiin ulul albaab yacni kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka qaala allahu tacaala allah waxau yidhi innamaa masalu lxayaati addunya nolosha adduunya tusaalaheedu wuxuu ahaaday oo qura kamaa in anzalnaahu min asamaa sidii biyo kalu ahaaday biyahaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay min alsamaa'i cirka aanu ka soo dejinnay daruuraha aanu ka soo dejinnay fakhtalata yacni markaa isdhex galay bihi sababta biyaha nabaatul ardi arlada markaa nabaadkeedu ay isdhex galeen oo laamaha isla dhaafeen saa waa loo fasiray wejigaa ahlucilmiga qaarkood waa u fasireen oo waxa markaa ikhtilaadku ku dhacayaa waxa weeye oo markaa waxa weeye waa arlada nabaadkeeda sababta biyaha ayay marka isku dhex gelayeen ay isku dhex gelayaan eh, fakhtalata bihi nabaatu alardi mima ya'kulu annaasu walancaam xaal markaa nabaadkaasi u ahaaday mima ya'kulu annaasu waxay dadku cunayaan u ahaaday waalancaamu iyo xooluhu markaa waxay cunayaan yacnii markaa nicmoolayda adhiga iyo geel iyo lo'da ashyaa kaleba waa cuni karaane waxaa laga tilmaamayaa dee markaa kuwan baa si gaara loo soo gaar yeelay waayo dee kuwaynu ku intifaacaynaa waa xoolihii markaa weeyi xoolihii weeyi marka waxna idinkaa cunaya waxna markaa xoolihiiba cunaya xataa ida akhadat alardu zukhrufaha waxa markaa sidaas marka ay isu dhex gelayaan oo yacni idiin anfacayaan xataa ida akhadat ilardu ilamaa iyo arladu ay qaadanayso zukhrufahaa quruxdeeda ay qaadanayso wazayanat ay isqurxinayso wa danna ahluha ay u malaynayaan ehelkeedu annahum qaadiruuna calayha inay markaa adduunyadii awoodaan oo ay tamakunayaan ay saa u malaynayaan awoodaan ataaha amrunaa waa idaada jawaabteedii markaasaa waxa u yimaada amarka amarkayagibaa u yimaada yani amarkii yani markaa inuu yani markaa la halaago ama markaa waxa weeye la baabi'iyo nabaadkan marka waxaweyan abaar loo keeno leylan goor habeenuu u yimaadaa aw nahaaran ama goor maalina fajacalnaaha waxaanu ka yeellaa xasiidan kaan lam taghna bilams waxaanu ka yeellaa xasiidan sidii sarac la goostoo kale wax la mida kaan lam taghna bilamsi xaal marka ay la mid tahay sidii mid aan shalayba jirin ay la mid tahay aan sugnayn shalayba sugnaynoo jirin oo haniya yakhnaa ama haniya takhnaa waxaa loo isticmaalaa sugnaanshaha ayaa loo isticmaalaa hmm. sugnaanshaha loo isticmaalaa marka waxaa shalayba mid aan sugnayn ayay la mid tahay oo waxa weeye khaniya yakhnaa waa sugnaanshii weeye wa diddu faqrin ka ilan waa ka saxaab annafcu waalmudribu aydan ka kitaab xajiro laba bayd oo markaa waxa culamada qaarkood ay ku dabdiyeen dhowr kelmadood oo markaa waxa isku dhehgeli kara oo mid waxaweye ay tahay marka maaddadan ay tahay midna ay hinaaga tahay midna ay hanaaga tahay midna hinan tahay ya wakafatan iqaamatun wakahuna jamcun ligunyatin lima bihi lghuna wakafatan iqaamatun wakahuna jamcun ligunyatin lima bihi lghina marka waxa weeye eh, wuxuu tilmaamayaa eh, wadidu faqrin ka ilan bifaqri takuliddiga ahi waa hinaaye ilaa bay la wasni tahay ilan waa markaysa markaa hinan wa saxaab annafcu hanaa'na waa nafciga waxtarka wasnigeeduna waa saxaab waa saxaab weeye waalmudribu aydan ka kitaab yacni kan markaa waxa weeye wax farax geliyaana waxa weeye kitaab buu la mid yuu ku leeyihi yacani la wasniye wasniguunbuu ka hadlayaa wax kale ugama jeedo waa hinaa waa tii heesaha yacni wasnigu yani waxaweye kitaab oo kale ayuu la wasniyahay buuri waa mujarad wasni ayuu u jeedaa wa kafatan iqaamatun fatan la mid ah waa hanan waa haniya yagna hanan waa maaddadan lam taghna iqaamatun waa sugnaanshaha meel lagu sugnaado haniya bilmakaani bimacna aqaama yagnaa hanan wa ka huna hunaa markay la mid tahay oo ay tahay hunanna waa jamcun ligunyatin lima bihi alghina waa jamac markaysa markaa weeye ghunyo la jamcinaayo oo waxa markaa waxa weeye haninimadu ku xasilayso haysad la haysanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni ghuniya oo hunanna lagu jamciya kaan lam takhna bilamsi inaynay shalay jirin baad mooddaa buuli xaal marka ay yani markaa xasiidan baa laga yeelay xaal marka ay shabbahayso kaan lam takhna bilamsi kadalika nufasilu laayaati liqowmin yatafakkaruun tafsiilka mid la mida waxaanu markaa kala saaraynaa alaayaati aayadaha ayaannu caddaynana kala saarnaya liqowmin yatafakkaruun waxaanu kala saarnaa u caddaynaynaa qowm fakaraaya walaayaatu fii hada almacna kasiira aayaadka macnaha ku saabsanna waa fara badan tahay walaqad axsana alqaa'ilu ina lilaahi cibaadan futana طalaquu addunya wakhaafuu alfitana nadaruu fiiha falama calimuu annaha laysat lixayin watana jacaluuha lujatan waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna waxa wanaag falay buu ihi cidda markaa tidhi waxaa loo nisbeeyaa abyaaddan shaafici baa loo nisbeeyaa shaafici ayaa loo nisbeeyaa sheekhii la odhan jiray abubakar atarduushina aad yo aad buu ugu celcelin jiray yani marka abyaadan inna lilaahi cibaadan futana futuna iyo futana labada mid walba waa la odhan karaa futana marka la yidhaahdo waa jamcu fatiin waa marayaa kollay daliil faalixiinku inuu marka yahay jamcu fatin laakiin wasniga facil oo fucal lagu jamcinayo waa ghariib laakiin waxaa markaa yani la garanayaa fatiin futanaa in lagu jamcin karo oo faciil fucalaa inay ku iman karto bacdii markaa culammada ka midna wejigaas waa sheegeen oo culammada carabiyada qaarkood wejigaa marka waa sheegeen inkastoo shuraaxda wax soo naqlinaya aan arag marka waxa weye jamcu fatiin marka la yidhahdo waa futana ee hamsadiiba maadaamay tadaruftay hadda markaysa marka waxaan yacni qasrulmamduud baa lagu sameeyey maanaa daruuraadka mustaxsanka ku ah shicirka ayay marka ka mid tahy laa ishkaal haddii kale e, fatin futun yacni marka waxa weeye la yidhaahdo oo futuna wejigaana waxa weeye marka culammada e, luqadu waa sheegayaan in fatin jamiceedu futun yahay marka waxay noqonaysaa daruro kuma sugna haddii ta'da la gudo waa jamcu fatin bay noqonaysaa fatin futun inna lilaahi cibaadan futana asalkeedu waxay ahayd futanaa'a ah in la yidhaahdo allah waxaa u sugnaaday addoommo fiiro badan tallaqu dunya addoommadaa fiirada badanoo adduunyadii furay adduunyadii bay talaaqeen wuxuu ku shabbahayaa kaannahu markaysa markaa gabadh laqaboo kale inay la mid tahay adduunyadu ya gabadh laqaboo kale inay tahay ayuu ku matelayaa markaasuu ku leeya adduunyadii bay fureen maaha talaaq rajciye dee saddex bay ku fureen baa laga timi waa talaaq bati ah waa bati ah wey wa khaafu lfitana yacni waxay ka baqeen fitnooyin bay ka baqeen nadaruu fiiha adduunyadii waa eegeenoo waa ka fekereenoo falammaa calimuu markay ogaadeen annaha laysat lixayin watana inaynay markaa u ahayn waddan aynay u ahayn mid nool aynay waddan u ahayn annaha laysat inaynay ahayn lixayin xaal waddanka soo socdaa kaa'inan lixayin mid nool mid u sugan markaa uu yahay watanan waddan inaynay ahayn jacaluuha waxay ka yeeleen adduunyadii lujatan yacni bad markaa inay tahay yacni bad oo kaley ka yeeleen waa tashbiih baliiq yacni waxay ku mateleen inay bad la mid tahay waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna waxay ka yeesheen camallada kuwooda wanwanaagsanna fiihaa baddaa gudaheeda sufuna doonyo ayay markaa ka dhigteen oo markaa qaar doonyo la mid ah ayay markaa ka dhigteen camalkii saalixana wuxuu tilmaamayaa dee adduunyadii maadaama markaa waxawaye sidaas ay tahay yacni dadkii wanaagsanaa dee adduunyadii kumaysii tiigaalin waxay sameeyeen inay aakhiro qaabileen adduunyadiina ay ku mateleen sidii badoo kale inay ka dhigan tahay baddii waxay u baahan tahay wax lagaga tallaabo doonniyay u baahan tahay doonnihiina camalka saalixa ayaa uga dhigan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk